بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول مؤلفك رحمه الله تعالى باب الأخبار وحكمها باب كان مؤلف وحكاه أهل ee mabaaxista akhbaarta akhbaarta waxaa looga jeeda halkan sunnadii nabiga sala allahu calayhi wasalam afcaashii nabiga alai sl iyo taqriiraadkiisa horey uga soo hadlay halkan wuxuu ku sheegi doonaa dabcan sunnadii qowliga ahayd ee nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay waxaan ogsoonnahay in kitaabka sunnadu ay yihiin waxa cilmil usuulka uu baxsinayo qur waa qaciyu hubuut weyaan saa darteed oma baahno in la baadho sanadkiisa oo sugnaanshihiisu waa qaci aayad qur-aan aragno waan deliishanaynaa dalaaladeedamaa laeegi dalaaladeedamaa la eegayaa amaa sunnadu ma aha qaciya ubuut waa daniyat ahubuut inteeda badan marka laga reeba in yaroo mutawaatir ah walidaalik ayaan u baahannahay sunnadii inaan baadhno sanadkeedii saa darteed sunna haddaad laba shayba waa inaan iska hubinaa agga ubuuka iyo agga dalaalada agga ubuuka sugnaanshaheeda iyo agga dalaaladeeda ama qur-aanka xagga ubuudkiisa la baari maayo qur-aanka uu sugan yahay kulli waa mutawaatir laakiin xagga dalaaladiisa unbaa la eegaya oo yani aayaddani ma tusanaysaa waxa loo daliishada walidaalika culammada usuuliyiintu baab alakhbaar ka hadlaan baab alakhbaarku asal ahaan waxa weyaan waxaa baadha oo si fiican u faahfaahiya cilmiga loo yaqaano cilmu salax alxadiid cilm musalax alxadiid laakiin usuuliyiinta in yar bay ka soo qaataan in yar ayuun bay ka soo qaataan wuxuu uhi mualifku raximah اllahu tacaala wاlkhabaru اllafظ اlmufiid اlmuxtamil صidqا wakidba minhu nowc qad nuqil wاlkhabaru khabarkii allafظu lafdigii weeye almufiidu ee faa'iidaynayey almuxtamilu ee ixtimaalayay sidqan run ixtimaalaya wakidban iyo been minhu waxaa ka mid ah nawcu nooc noocaasoo qad nuqila la naqliyey tawaaturan ay naqlan mutawaatiran naqli mutawaatira lasoo naqliyey tacriifkii wa kaga bilaabay mualifku khabarku luqa ahaan bimacnaa naba weyaan waa war war weeye isilaaxanna khabarku culammadu waxay ku tilmaamaan maa yaxtamilu asidqa wاlkadiba lidaati waxa ay ka suurowdo inuu run noqdo eh, ama u been noqdo markii la fiiriye khabarka laf ahaantiisa haddaba kaasa wuxuu noqonayaa khabar eeg kalaamka bini aadamka ayi kalaam ayi kalaam wuxuu u qaybsamayaa hadaloo idil laba qaybood khabar iyo inshaa khabarku maa yaxtamilu sidqa wاlkadiba lidaati waa waxa run ixtimaala iyo been been in ruuxi ixtimaala ayaa waxa la dhahaa khabar inshaaguna waxa weyaan maa laa yaxtamilu sidqa walkadiba waxaan run iyo been ixtimaalay oo fiirso haddaba inshaaga haddaan ka horeyno si aan khabarka u fahamno inshaaga waxaa la yidhi waa waxaan run iyo been ixtimaalay maalan amarkii oo kale haddaan ku dhaho isqini maa biyey waraabi been iyo runtoona kuma tilmaami kartid maxaa yeele anugu waxma xukumin waxma xukumin habaan dalbay haddaan ku dhaho hal dahabta miyaad baxday beenay runtoon lagu tilmaami karo haddaan ku dhaho laa tafcal kada waxaa samayne beenay runtoona kuma tilmaami kartid maxaa yeel anugu waxba ma xukminba aslan waxbaan nahayey haddaan dhaho layta lii maala alla maan xoolo yeesho an tamaniyo maalan layta lii cilma alla cilmi maan yeesho yacni lama dhihi karo waa been ama waa run waxyaabaha noocaas oo kale ah waxaa la yidhaahdaa insha waxaa ku yimid abarkii khabarkii waxaan idhi maa yaxtamilu sidq wاlkadib waa wax ixtimaala run iyo been maxaa yeele waxaa jirta nisba shay baad shay kale u nisbaynaysaa waxbaad xukumaysaa haddadaad maalan zaydun jaalisun zayd wuu fadhigaa camrun qaa'imun camarna waa taagan yahay waxaa runna waa lagu tilmaami karaa beenna waa lagu tilmaami karaa maxaa yaele waxbaad xukuntay haddaba khabarkii waa kaas maa yaxtamilu alsidqa walkadib lidaatihi baan ku qaydaynaa lidaati alkhabar khabarka marka laf ahaantiisa la eego oo maxaan ka saaraynaa markaas haddii aan eegno mukhbirka qofka warramaya warka bixinaya haddii qofka warka bixinaya aan eegno waxaa laga yaabaa inuu run kelia mooyaan wax kale usan ixtimaalin ama been mooyan wax kale usan ixtimaalin tusaale ahaan kalaamka ilaahay laa yaxtamilu ila الصidq nadaran ila daati اlmukhbir maxaa ilahi subxaana wa tacaala dee been mustaxiil bay ka tahay sidoo kale nabig alay slam qowlkiisa waxaan run ahayn ma noqonayo lidaati اlmukhbir baan eegnay musaylamat alkadaab nabinimaduu sheeganayo laa takun ila kadiban waxaan been ahayn ma noqonayso eeg mukhbirkii baan eegnay eeg khabarkii laakiin baanan eegin khabarka haddaan eegno kullu khabar yaxtamilu الصidqa wاlkadiba ee lidaatihi laakiin daati اlmukhbir haddaan eegno qad laa yaxtamilu ila الصidq waqad laa yaxtamil ila he ila alkadib waayahay wuxuu yidhi wlhabaru habarkii allafdu lafdi weeye almufiid allafdu lmufiid bu horta mualifku ka cabiray oo maxaa kaa baxay hadduusan lafdi mufiidaba ahayn lafdiga mufiidka waa maxay waa jumladii lafdiga aan mufiidka ahayn waa maxay waa mufradkii mil haddaan dhahno zayd zayd waa mufrad runii beentona kuma tilmaami kartid walidalika laa yusama kalaama hadihi kelima waa kelime ee kalaam ma ah farqu bayn alkelimati e wاlkalaam haddaba zayd waa kelimo almasjid waa kelimo ashaaric waa kelimo runiga beenta waa laguma tilmaami karo maxaa yeele dee jumleba ma aha kalaam mufiida maaha almuxtamilu alkhabar khabarka lafdu lafdi wey almufiidi wax faa'iideynayey almuxtamilu ay ixtimaalayey macnay ka suroobaysay sidqan run wa kadiban been macnaha wuxuu ixtimaalaa inuu rur noqdo inuu been noqdo minhu waxaa ka mid ah nooc baa ka mida ah qad nuqila lasoo guuriyey ama lasoo raray tawaaturan ay naqlan mutawaatiran naqli mutawaatir ah lasoo naqliyey qad afaada kaasoo faa'ideeyey lilcilmi cilmi faa'ideeyey wamaa cadda haada kan wixii ka soo harayna ictabir waxaad ka soo qaadaa wixii intaa ka soo haray mutawaatir aan ahayn waa axad buu ku leeyahay wuxuu idhi fa walu nawcayni labada nooc midka koobaad ee labada nooc ah wuxuu uga jeedaa mutawaatirkii maa shay weeye rawaahu uu wariyey jamcun jamac u wariyey lana anagu naga wariyey jamacaasoo cazaahu ka tabiyey cazaahu ay cazal mutawaatir mutawaatirka ka tabiyey can milihi asagoo kale ka tegiyey macnaha jamac ayaa jamac kale ka warinaya koox baa koox kale ka warinaysa wahaakada sidaas ayuu jamac walba ka tabinayaa jamac asagoo kale ah ilaa alladii ay ilaa an yantahi ilaa uu ka gaadho tawaaturkii ila aladii qofkii canhu xaggiisa alkhabaru ay ruwiya alkhabaru khabarka laga wariyey qofkii khabarka laga wariyay ilaa laga gaadho laa bijtihaadin ijtihaad ee ku sugnaan mahayo tawaaturkii bal amaacin ay bal bisamaacin samaac ayuu ku sugnaanaya maqal aw nadarin ama aragti wa kullu jamcin jamc kasta sharduhu shardigiisu waxaa weeye an yasmacuu inay maqlaan walkidbu beentiina yumnacu waa la reebayaa minhum yani waa mustaxiil oo way reeban beentii minhum xaggooda bitawaaui in ay ku heshiiyaan beentii yani yastaxiilu tawaauuhum cala alkadib ba uga jeedaa inay been isku waafaqaan ay ku heshiiyaanna jamacaasi waa mustaxiil aanihima ay aani alnawcayn labada nooc kooda labaade alaxaadu axaad weeye aaadkiina yuujib camal camal ayuu waajibiyaa lalcilma ogaansho iyo cilmi ma faa'iideeyo laakiin hase yeeshee xasala waxaa xasilaya cindahu ay cinda alaxaadi axaadka agtiisa adannu mala ayaa xasilaya mutawaatirkii iyo axaadkii ayuu halkan mualif ku tilmaamaya mutawaatirku luqatan horta wuxuu ka yimid min tawatara shay ay tataabaca shaygiibaa isdabajoog u yimid ama israacraacay oo iska daba yimid dalandoori iskaga daba yimid tawaaturkaa dabookaas tawaatara annaasu calaa kada tawaatara shay shay baa israacraacay haddaba khabarkii marka uu soo taro isa soo taro iska daba yimaado ayuu mutawaatir noqonaya mutawaatirkaas ka yimid khabar isa soo taraya iska daba imanaya oo isdabajoog iskaga daba imanaya oo marka dambe isxoojinaya marka dambe xadd alyaqiin gaaray tawaaturka mualifku xukunkiisuu kaga bilaabay sidaa darteed inagu tartiibkiisa waan yar khilaafaynaa oo tacriifkiisaan ku horaynaynaa tawaaturku waxa weeyaan maa rawaahu jamcun yastaxiilu tawaau'uhum cala alkadibi can milihi ila muntahaa wayakuunu can nadarin aw samaac wayakuunu can nadarin aw samaac haddaba waa waxa uu wariyey maa rawaahu jamcun yastaxiilu tawaaduhum cala alkadib wakaa qayd koobaad waa waxa uu tabiyey warka uu soo tabiyey ama xadiidka uu wariyey hadda waxaa loga jeeda inta badan tawaaturka xadiis baa loga jeeda lakin mutawaatirku xadiisku ka caamsan yahay ay khabar mutawaatir wuu noqon karaa haddii shuruuddan laga helo waa warka ama khabarka uu noo soo tabiyey jamac ay mustaxiil tahay in ay been ku heshiiyaan islamarkaana yani cadad waxay gaadheen fara badan oo mustaxiil ay tahay inay cadadkaasi been ku heshiyaan maalan dhowr boqoloo qof ama kun qof ama boqol qof oo meelo kala duwan jooga waa mustaxiil inay been ku heshiyaan saa darteed khabarka hadduu har xiddaa gaadho mutawaatir buu noqonaya yani xad mucayana ma leeg mutawaatirku xad cadad mucayana ma le waa xad uu faa'iideynaya uun waxaani yaqiin uu faa'iideynaya isla markaa jamacani wuxuu ka tabanaya jamac kale jamcaana jamac kale fii kulli abaqa min abaqaati sanad jamac baa ku jira adaba haddii maalan boqol qof ay ka wariyso hal qof halka qofna uu boqol qof ka wariyo mutawaatir maaha waa inay maalan boqol ka hortabaysaa laba boqol labadaa boqol ka tabaysaa laba boqol labadaa boqol ka tabaysaa saddex boqol maalan yani kaasa wuxuu noqon karaa mutawaatir ilaa laga gaaro nabi alayh salat slam ilaa nabi laga gaaro xataa asxaabta tabinaysa waa inay ahaadaan mutawaatir yani cadadkoodu gaaraya xaddi tawaaduu gaarayo isla markaa uu khabarka ku intihoonayo samaac ama nabar maqal ama arag ama waa ina dhahaan waxaasaa nabiga ka maqalay calayhi salaam ama nabiga alay slam aan aragna isago waxaa samaynaya haddaba maxaa meesha ka baxay ijtihaad ijtihaad meesha ka baxay oo ijtihaadkii ma noqon karo tawaatur maalan oo kale nasaaradu dhammaantood waxay soo tabinayaan in diintoodu ay tilmaamayso ilahay inuu yahay ali aa allahu ali aa ayay tilmaamayaan ilahay inuu yahay saddex mid saddexeeya yani allah waa alibn wa ruux اlqudus bay dhahaan ilaahay iyo ciise iyo jibriil saddexdaasa ilaahay ah bitawaatur bay saa u sheegayaan laakiin ma khabar ba khabar ku dhammaanaya samaac miya mise nadar laa ama walaa nabartoona kuma dhammaanaya ee wuxuu ku dhammaanaya ijtihaad falaasifadu waxay leeyihin caalamkani waa qadiim ee xaadi ma aha bitawaatur bay saa ku leeyihin filosof kasta u tagto caalamkani waa qadiim ku leeyahay khabarkoodu kuma dhammaanayo samaac ama nadar waa ijtihaad waa fikr ayagoo iska dhadhiciyaan kaas haddaba mutawaatir ma aha mutawaatirku waa wax xis ku dhammaanaya intahi ilaa xis maalan haddaan tusaale ku soo qaado tawaaturka tawatur yani xisi ku dhammaanaya magaalada barlin oo kale ama london oo kale dadko dhan way og yihiin inay labada magaalo ay jiraan dadkana in yarba aragta maxay ka ogaadeen dadka aan arkin malaayiinta qof aan barlin ama london aan arag maxay ka ogaadeen laba magaalo oo jira inay yihiin waxay ka ogaadeen bitawaatur wahaakada muslimiintu dhammaantood waxay ogyihin inay jirta magaalo yihahda maka iyo magaalo madiina maxay ka ogaadeen mayn aragba maka iyo madiina intooda badan waxay ka ogaadeen bitawaatur way maqleen magaaladaasa jirta yani intaasu qof oo sheegaya magaaladaas oo yidhi waan aragnay ama dadkii arkay baan aragnay ayay arkeen marka waa mutawaatir khabar mutawaatir wey waaya haddaba shuruudda haddii la helo khabarkii mutawaatir buu noqonayaa khabarkii hee mutawaatir buu noqonayaa mutawaatirku laba nooc buu qaybsamaa mutawaatir lafdi ah tawaatur lafdi iyo tawaatur macnawi tawaatur lafdiga waa hal xadiid in ay tabiso ama soo wariso jamac ay mustaxiil tahay been isku waafaqaan miaalu dalik waxaa weeyaan xadiidka nebigu uri alayh salatu asalaam man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min anar qofkii u been abuurta yani naarta makaankiisii ha ka makansado xadiikaas waa xadii mutawaatir xadii mutawaatir mutawaatir lafdi way lafdigaasa lagu wariyey waaya tawaatur macno waa jira tawaatur macnigu waa maxay hal lafdi khabarkeeda kuma sugnaanin laakiin macnaha waa iskaga mid un hal macno ayaa la soo tabiyey axaadii kala duwan baa hal macno kusoo ururaysa tusaale ahaan oo kale axaadiita kusoo ururtay masca alkhufayn axaadii fara badan weeyaan oo asxaab kala duwan ay warisay oo isla markaa cibaaraadkoodii alfaadoodii axkaamtay tusinayaan ay kala duwan tahay laakiin maxalka mushtaraga ah ee tawaatur ka dhacay waa maxay almasx alkhufeyn inuu shay waaridoo nabig alay slam ka sugnaada inuu yahay intaas isku waafaqsayen marka wuxuu noqonaya tawaatur macnawi ah wahaakada axaadiid kuso aroortay shafaacada nabig alay slam inuu maalinta qiyaamu shafaaco qaadayo axaadiid kuso aroortay xawdka nabig alay slam darkiisa wahaakada culamada qaar ba waxay dhaheen mima tawaatara xadiiu man kadab waman banaa lilahi beytan waxtasab waru'yat shafaacat wاlxawd wamasxu khufayni wahadii bacdu yani waxaa ka mid ah waxyaabaha tawaaturay xadiiu man kadab xadiikii qofka been abuurta nabg ala ku been abuurta waciidkiis waa xadika haddan sheegay man kadab alayhi mutacamidan falyataba maqcada min annaar waman banaa lilaahi beytan waxtasab iyo qofkii ilaahay beyt u dhisa oo ilahay ajir kaga doonaya man banaa lilahi beytan bana اllah lahu bayta fi اljanna man bana lilahi masjida bana lah bayta fi اjanna alfaad kala duwan buu ku socora xadiikaas lakin waa xadiis mutawatira waru'yatun ilahi subxana wa tacala maalinta qiyama in la arkayo waa isna shay mutawaatir macnawi weeyaan axaadiis kala duwan baa ku so aroray oo dhammaantood ku kulmaya intaas in ilahi subxana wa tacala maalinta qiyaamo la arkayo shafaacatun axaadiis tilmaamaysa shafaacada axaadiis tilmaamaysa xawdka wamasxu khufayni axaadiis tilmaamaysa masx alkhufayn wahaa kada haddaba mutawaatirka waxaan idhi maa rawaahu jamcun yastaxiilu tawaaduhum can اlkadib can milihi xata yasila ila muntahaah wayakunu mustanaduhum alxis waa wixii jamca ka wariyan jamc la mid ah jamcaasna jamca laga gaaro nabiga alah slat mustanadka khabarka uu noqonaya xis ama nadar ijtihaad uusan noqonayn mutawaatirkii haddaba waxaan ahayn axaad buu noqonaya axaadku waa maxay waa wixii aan mutawaatir aan ahayn wixii xadda tawaatur aan gaadhin ee cadadka warinaya xaddu tawaatur aysan gaadhin ayaa wuxuu noqonaya axad maalan hal qof baa wariya xadiiskii halka hal kale ka wariyey halka halbu ka wariyey xadiis ghariib aa lahaa xadiiskaas ama labaa warisay labada labay ka warisay labada labay ka warisay labadaas magac nabi alai slam ka warisay waa xadiis casiis ah ama waa xadiis saddex ay ka warisay saddex saddex haakada waxa weya waa xadiis mashhuur ah ama afar shan toban haakada nabi alai slam ka wariya waa xadiis mashhuur ah mashhuurku waa waxaan yani laba ka badan ay wariyeen laakiin aan gaadhaynin xaddi tawaatur ayaa mashhuur layihahdaa haddaba aaxaadka waa kaas axaadiia badana inteeda badan waa aaxaad ima hariib wa ima casiiz wa ima mashhuur axaadiia mutawaatirka way yaryihiin way koobayeen waaya xukumka tawaaturka waa maxay mutawaatirka xukumkiisa waa maxay aaxaadka xukumkiisana waa maxay waa beydka u horreya mualifku noo tilmaamay tawaaturan lilcilmi qad afaada wamaa cadda hada actibar axada macnaa wuxuu leeyahay mutawaatirku waa waxa faa'iideeyey cilmi kaas haddaba tacriif meehe waa xukunkiisi mutawaatirku wuxuu faa'ideeya cilmi yaqiini ah qaci buu faa'ideeya haddii lagu tabiyo biariiqi tawaatur waa xadiid qaciyu hubuut ah waaya laga shakin maayo xataa sanadkiisa la baarbaari maayo ruwaaddiisa muducataa ku jira majhuuliin baa ku jira la baari maayo mar hadduu tawaatur uu gaadho waxa weyaan yaqiin iyo qaci buu faidana cilmi faidana cilmiga halka waxa loga jeeda yaqiin baa loga jeedaa waaya waa wixii yani ka soo horjeeda dhanniga waaya maxaa ku soo haray aaxaadka aaxaadka wuxuu dhanni cilmi ma faa'idaynayo cilmi ma faa'idaynayo axaadiidta aaxaadka ah dhanni bay faa'idaynayan cilmi ma faa'idaynayo cilmi waxaa jeedaa yani yaqiin ma faa'idaynayaa liannahu yumkinu ama yaridu calayhim alkhata' dadka wariyey xadiika axaadka ah way gefi karaan way khaldami karaan nabiga wa laga yaba ala adika inuusan dhihin marka axaadiita axaadka ah waxay faa'iideeyaan dhanni ay xadii axaad ah fi alcaqiidati walaxkam waa lagu camal falaya waa waajib in lagu camal fala waa kan halku mualif ku leeyahay anihim aaadu yujiib اcamal lalcilma lakin cindahu danu xasal haddaba aaadku amal buu faaiideynayaa in camalka lagu camal falo waa waajib laakiin cilmi ma faaiideynayo cilmi ma faaiideynayo wuxuu faaideynaya dhanni un basa yaqiin ma faaideynaya dhanni buu faaideynaya waxaa daliil u ah in xadiidka aaxaadka ah oo camal faaideynaya nabiga alay slam wuxuu diri jiray aaxaada saxaaba ayuu aafaa u diri jiray jihooyinku diri jiray iyagoo markaa dacwadii gaadhsiinaya qof qofbu u diri jiray labalaba u diri jiray dee xaddi tawatur ayagoon gaadhayn haddana diinta nabig ala slam bay ka gaarsiin jireen ummadiisa u fiirso haddii qowlkaa saxaabiga nabigu soo diray aysan waajiba in lagu camalfalo de markaasi wax faa'iida ma yeelata in nabig ala slam diro waxaa laga fahmaya marka diritaanka nabig ala slam axaadka uu diray in ay waajib tahay qowlkiisa in la qaato lagu camalfalo wahaakada cilmi laakiin ma faa'idanaya lakin culamada qaar ba waxay dhaheen xadiidka mutawaatirka bilqaraa'in ida اxtafat bihi qaraa'in yufiid اlcilm haddii qaraa'in ay ku hareeraysanto wuxuu faa'idaynaya cilmi tusaale ahaan xadiidku hadduu yahay mala xadiid saxiixayn ku sugan xadiidka saxiixayn ku sugan yani qaraa'in baa ku hareeraysan qara'inta ku hareraysan waa maxay in xadiidkani labada kitaab ee uu ku sugan yahay saxiix الbukhari wa saxiix muslim ay yihiin mima talaqat bihi اlummatu biاlqabuul yani talaqathum alummatu biاlqabuul ummaddii baa qabuul ku qaadatay saxiix الbukhari talaqat اlummatu biاlqabuul saxiix muslim talaqat اlummatu biاlqabuul haddaba labada kitaab ee ummaddu ay qabuul ku qaadatay axaadiidta ku sugan waxa weeye ay isku waafaqeen yufiidu cilm cilmi faa'idaynaysa waayahay wuxuu yihi mualifku minhu waxaa ka mid ah mutawaatirkii noocu nooc noocaasoo qad nuqila la soo raray tawaaturan ay mutawaatiran naqlan mutawaatir naqli mutawaatira la soo naqliyey naqligaasoo qadafaada faaidey lilcilmi yaqiin faaidey wamaa cada hada wixii ka soo haray ictabir waxaad ka soo qaada aaxadan aaxad ka soo qaada faawalu noocayn labada nooc midka hore waa mutawaatirkii maa rawaahu lana wuxuu nooga wariyey weya jamcun jamc jamcaasoo cazaahu ay cazaa hada nooc noocan u tiiriyey oo maaragtay ka wariyey can milihi isagoo kale ka wariyey jamc kale ka wariyey wahaakada sidaasuu ku soconaya jamc jamcu ka warinaya ilaa alladii ay ilaa an yantahi ila u ka gaadho ila aladii kii uu ka gaadho canhu xaggiisa alkhabaru ay ruwiya alkhabar khabarka laga wariyey laa biijtihaadin ijtihaad ku sugnaan maayo mutawaatirkii bal samaacin ay bal yabut wuxuu ku sugnaanaya bisamaacin samaac wuxuu ku sugnaanaya maqal aw nadarin ama aragti wa kullu jamcin jamc kasta hardigu hardigiisu waxaa weeye an yasmacuu inay maqlaan wاlkidbu alxaal alkidbu beentii yumnacu ay ka reeban tahay minhum xaggooda bitawaaطu'i been inay ku heshiiyaan isku waafaqaan ay ka reebantahay aanihima ay aani nowcayn labada nooc midka labaad aaadu aad w yujib wuxuu waajibiya alcamal camal buu waajibiya u faaideeya lalcilma yaqiin laakiin ma faa'iideeyo laakiin hase yeeshee xasala waxaa xasilaya cindahu agtiisa adanu malo hmm lmursalin mursal iyo wamusnadin musnad ayaa qad qusima khabarkii loo qaybiyey wasawfa yaأtii wuu iman doonaa dikru kullin minhuma mid kasta sheegitaankiisa ama xuskiisa faxayumaa bacdu ruwaati halka faxayumaa halkii bacdu ruwaati ruwaadda barhkood yufqadu la waayayo famursalu lmursal wamaa cadaahu wixii kaa ka soo hadhay mursalka ahna musnadun musnad weeye markuu mualif ka soo hadlay khabarkii inuu qaybsamayo mutawaatir iyo axaad ayuu haddana mar labaad wuxuu u qaybanayaa khabarkii bimacnaa xadiidka nebiga alai slat slam iyo wuxuu u qaybanayaa mursal iyo musnad mursal iyo musnad waay labada qeyd buu qaybsamaa buuri mid kasta tacriifkiisana uu kuu sheegay wuxuu yidhi mursalku waa xadiidka ruwaadiisa an ruwaadii bar ka mid ayaa ka dhacay sanadkii ay man qaaca sanaduhu wuxuu sanadkiisu go'ay ama saqada minhu raawin ama raawigu ka dhacay ayaa waxaa la yidhaahdaa mursal waaya musnadkuna waa wixii intaa ka soo hadhay oo waa wixii sanadkiisu uusan waxba ka dhicina sanadkiisu uu xidhiidho ayaa musnad la yidhahdaa e, farqi baa udhexeeya isilaaxa muxadisiinta iyo isilaaxa usuuliyiinta xagga mursalka musnadku way isku waafaqsan yihiin laakiin xagga mursalka way isu khilaafsan yihiinoo mursalka cinda alusuuliyiin waa kanuu mualifku sheegay waxa weeye man qadaca sanadu oo wuxuu sanadkiisu uu go'ay ama raawi ruwaadiisa ka mida la waaye raawi ama mid ka badan raawi laakiin cinda culamaa alxadiid ama cinda muxadisiin mursalku waxaa weeye maa rafacahu الtaabiciyu ilى الnabiyi salى اllahu alيه waslm wuxuu taabici u koryeela nabig alيه slat slam maala saciid اlmusayib aya wuxuu leey qaala rasuulu lah sal slam kada ama xasan albasri wuxuu leey qaala rasulu lah sal slam kada waa mursal maxaa yeele mesha waxa ka maqan maa bacda ataabici taabici wixii ka dambeeyey ama ha ahaado taabici kale uu ka warinayo iyo saxaabigii oo meesha ka maqan saxaabigu ka wariyey baa meesha ka maqan kaasa waxa lahaa mursal cinda almuxadisiin haddaba mursalka cinda almuxadisiin waxa weeyaan waa wixii taabicu nabiga toos uga wariyey isla markaana mesha ka saaray saxaabigii asiga nabigu udhexeeyey calayhi الsalaatu wasalaam waayahay amaa cinda اlusuuliyiin mursalkuu ka caamsan yahay arrinkaas oo kaa ay sheegeen mursalkii wuu soo gelayaa waxaa kaloo mursalka soo gelaya xadiidka munqaطic sanad ay dhahaan muxadiiintu sanadkiisii xagga dhexe ayuu raawi ka maqan ama laba raawi ka maqan munqaطic ama mucdal bay dhahaan muxadiiinta cinda اlusuuliyiin waa mursal ama waa mucalaqo xagga hoose ayuu sanadkiisi wa ka maqan yahay ayuu wa ka maqan yahy imaam bukhari hadduu kale qaala bnu cumar qaala rasuulu اllahi sal ا l slam waa mucallaq wixii ibnu cumar imaam bukhaari ayaa meesha ka maqan kaasa waxaa la dhahaa mursal cinda usuuliyiin mursalku soo gelayaa laakiin cinda almuxadiثiin waxaa la dhahaa kaasoo kale mucallaq haddaba almursal cinda alusuuliyiin waxaa soo gelaya mucallaq wاlmunqaطic wاlmucdal wاlmursal cinda almuxadisiin afartaa nooc bay soo gelayaan waayahay musnadku laakiin waa wixii sanadkiisa u xidhiidho oo wax inqidaaca sanadkiisan soo gelin waay wuxuu yidhi lilاxtijaaji صaalixun lalmursalu lakin maraasiil الصaxaabi tuqbalu kada saciid bnu اlmusayibi iqbala fi اlاxtijaaji ma rawaahu mursala وalxaqu biاlmusnad اlmucancana fii xukmihi اladii lahu tabayana wuxuu ku yidhi lilixtijaaji ay musnad musnadka uu tilmaamayaaye saalixun mid u suban weeye lilixtijaaji in la xujaysto musnadka wuxuu u suubadaa in la xujaysto lalmursal laakiin mursalka uma suubada in la xujaysto oo la daliishado laakiin hase yeeshee maraasiilu saxaabiyi saxaabiga maraasiishiisu waxyaabaha uu irsaaleeyey ee mursal uu ka dhigay tuqbal waa la aqbalayaa kadaa saasoo kale aciid bn اmusayib iqbala waxaad aqbashaa aciid bn musayib saciid musayib aqbal buu ku yidhi fi lixtijaaji xujaysiga ku aqbal buu yidhi maa rawaahu wuxuu wariyey mursalan xaal uu yahay mid la irsaaliye oo mursal ah yani saciid musayib wixii uu mursal ahaanuu ku wariyey taabicigaas sidiisa ku qaadu aqbal waayahay alaqu way haleeshiyeen buu idhi bilmusnadi musnadkii almucancan mucancankii bay haleeshiyeen fii xukmihi xuumkii musnadka ayay ku haleeshiyeen alladii kaasoo tabayana soo cadaaday lahu ay lilmuslim musnadka usoo cadaaday xuumkii musnadka usoo cadaaday ayay ku haleeshiyeen mucancankii markuu alif ka soo hadlay mursalkii iyo musnadkii tacriifkoodii ayaa wuxuu tilmaamay xukumkoodii maa xukmu lmursal wamaa xukmu lmusnad wuxuu ku i musnadku saalixun ilixtijaaj in la xujaysto ladaliishado wuu u suubabaa waayahay taa waa isku waafaqsan yahay hadduu muttasil sanad u yahay ruwaadiisuna ayhee ay yihiin ruwaad iqaad ah sanadkiisana wax inqiaac uusan ku jirin oo sanad muttasil u yahay marka waa xujo maraasiisha kuusoo hadhay maraasiisha wuxuu ku yidhi labaa loo kala qaadaya maraasiil asaxaaba iyo maraasiil hayr asaxaaba asxaabtu waxay irsaaliyeen mursal saxaabi iyo mursal hayr saxaabi mursal taabici iyo mursal saxaabi mursalka saxaabigu waa wuxuu saxaabi yar uu irsaaliyey saxaabi yar oo aan xaadiثada ama dhacdadaas aan soo gaadhin uu nabiga toos uga wariyey aya wa la mursal saxaabi tusaale ahaan caaisha radi allahu tacala canha xadiis ku sugnaa saxiix اlbukhaari fii wali alkitaab kitaabka awalkiisa markuu imaam bukhaari ka wariyey caaisha radi allahu tacala canha inay tidhi أول ma budiأ bه rasuul الlahi salى الlaه عليه وsلم min الwaxyi الru'ya الصاadiqة fakana laa yaraa ru'ya ila jaءatu mila falaq الصubx caaisha waxay leedahay nabi alayh salaam waxay u horreeye lagu bilaabay wuxuu ahaa riyo aru'ya saadiqa riyada runta badan marka nabi alayh salam waxay tidhi riyo kuma riyoon jirin ilaa riyadaasi waxuu imaan jirtay mila falaq الصubx sida waaga barye oo kale ayuu arki jiray xadiika bukhaari uu ka wariya caaisha radi allahu tacala canha waa xadii mursal saxaabi lagu tilmaami kara sababtoo ah caaisha maysan soo haleelin nabig alai slam markii waxyi lagu bilaabay maxaa yeele waxay dhalatay e, bacda almabca biarbaca oo khams siniin marki nabig alai slam lasoo diray ama lasoo saaray afar sano kadib ama shan sano kadib ayay dhalatay dee wakhtiga nabig alai slam waxyan ku soo degayay ee riyadu arkayay i awal waxyi mayna jooginba mayna nooleenba waxa weeye waa mursal saxaabi waaya way fara badan yihin maraasiisha noocaas oo kale ah asxaabta yaryar ee nabi alaih salaam aan u caqliyeysanin axaadiia ay noo warinaysa toos nabig alai slam ay noo warinayaan waxa weyaan waa mursal saxaabi sida ibn cabaas axaadiistiisa badanaa nabi muuse ka warin maxaa yeelay wuu yaraa ibn cabaas waqtiga nabi alaih salam nabi markuu dhibanayay ibn cabaas wuxuu ahaabaa ay culimmadu dhahaan saddex toban jir marka axaadiis fara badan wuxuu ka wariyay asxaabta marka asxaabtii meesha ka saaraya oo ka wariyey toos buu nabig alay slam u sheegay wuxuu leeyay qaala rasul lah slam kada waa mursal saxaabi haddaba mursal saxaabi asagu waa xujo culamadu isku waafaqsan arrinkaas mursal saxaabi waa xujo waaya maxaa yeele asxaabta kulluhum cuduul waxaa kuu soo haray mursal taabici taabiciga mursalkiisu isagu ma xuja mise xujo ma aha culamadu arrinka waa isku khilaafsanyeen laakiin mualifka hadalka hadalkiisa waxa laga fahmayaa in maraasilu taabiciin in aysan xujo ahayn maxauu laakin maraasil saxaabi tuqbalu waxaa laga fahmaya maadaama mursalka saxaabigu i waa la aqbalaya mursalka taabiciahe inaan la aqbalayn marka mursalka taabici xuja ma aha wa hada qowlu alimaam shaafici imam shaafici qowlkiisa weyaan culamo kale oo sida maalan alimaam abu xaniifa wa maalik wa axmed waxay qabaan maraasiisha taabiciintu inay maqbuulta khaasatan kibaar ataabiciin Ehm, waxaa lisku haysta waxa weeye yani dooda ay ka taagan tahay mursalka taabicigu uu wariyey ee nabi alai slam uu ka wariyey cidda meesha ka go'an hadday aan ogaan lahayn saxaabi inuu yahay cidda go'an dhib ma lahaate ilan saxaabigu waa iq asxabta dhammaan waa cuduul laakiin ma hubno inuu waxaa laga yaabaa ninka taabiciga ah inuu taabici kale ka wariyey taabicigaas inuu saxaabi ka wariyey marka taabiciga uu ka wariyey meeshu ka saarena waa dhii karta inuu i yahay inuusan i ahayn labadaba suuragal inuu daciifa dhici karta marka maadaama meesha shaki uu soo galay jahaale ay soo gashay waxaa yidhi mursalka taabicigu xujo ma ah muxadisiintuna qowlkan imaam shaafici ku tegay ay u badan yihin qowlka muctamadka cinda almuxadisiin waxa weya ana mursal laysa mima yuxtaju bihi sidaa darteed muslim fii muqadimati saxiixi muslim wuxuu ku yidhi eh, laysa bixujatin fii qowlina wa qowli eh, akar ahli اlcilm yani xujo maaha buu ihi mursalka qowlkeen iyo qowlka culamada badanaaba ay qabaan haddaba imaam shaafici raximah اllahu tacaala wuxuu leeyahay maraasiisha taabiciinta waxaa laga soo reebayaa mursalka saciid ibn musayib oo asagu waa xuj saciid ibn waa taabici taabiciinta ka mid ah. asagu waa xujuu leeyahay wuxuu wariyo sababtoo ah maraasiishiisa oo dhan waa la dabagalay imaam shaafici oo dabagalay wuxuu arkay inay mutasil tahay abu ka warinayo abu hurere uu ka warinayo saa darteed axaadiita saciid musayib ee mursalka waa xuj waayahay saciid musayib wuxuu qabay gabadha uu dhalay abu hurera abu hurera sodog u ah. marka axaadiita mursalka ah ee nabiga alai uu toos uga warinayo waxaa la ogaaday in uu ka warinayo abu hurera lakin abu hurera mesha uu ka saaray nabiga alai toos uga wariyay saa darteed waa xujo waxaa kaloo imaam shaafici uu kitaabkiisa alrisaala ee usuulu fiqi uu kitaabka horreeye laga alife ahaa uu ku yidhi maraasiilu kibaari taabiciin yani taabiciinta waaweyn maraasiishoodu waa xuju yidhi haddii mursalkaas uu xoojiyo mursal kale ama qowl saxaabi ama qiyaas ama fatwa akar ahli ilcilm intaa mid ka mid a ah, haddii ay xoojiso mursalkii kibaari taabiciinta kale en ahaynba saciid musayib haddii maraasishooda uu xoojiyo mursal kale ama qowl saxaabiy amaba qiyaas ama culammadu ay fatwoodaan mursalkaas waxa uu tusinayo culamada badankood markaa xujo ayuu noqonayaa buui wuxuu idhi waalxaquu bilmusnadi اlmucancana yani musnadkii waxay haleeshiyeen mucancankii kii cancanada lagu wariyey xukumkiisi ay ku haleeshiyeen bimacna waa maqbuul buu khabarkii mucancanka ah khabarka waa maxay waa khabarka lagu wariyey lafdiga can can can maala wuxuu leeyahay an alimam bukhari bal wuxuu leeyahay xadaana qutaybat bn saciid can maaliki can naaficin can ibni cumar cantaas ad arkayso waa xadii mucancana xadika cancana lagu wariyey xadiidkaas ishkaal baa soo gelayo waxaa weeye ishkaal wuxuu ka imaanayaa waxaa laga yaabaa cantaas inuusan oga jeedin qofka ku wariyey samaa ee uga jeedo maalan in uu khabarkan uu ka soo gaaray qofkaas heekhiisa ama sheekh sheekhiisa waxa laga yaba waasadayn mesha jirto waxa laga yaba inuu sheekh kale uu dhexeeya mesha uu ka saaray sheekh daciifa ah oo can uu ku wariyay ayaa dhici karta haddaba khabarka mucancanka ma xuja mise xujama khabarka mucancanka waa xujo oo musnadkii uu la mid yahay bishar in uusan ku jirin raawi mudalis raawi mudalis ka waa maxay waa raawiga abarka tdliis ku samaynaya tdliis ama tadliis shuyuukh tadliis taswi weliba waxa weeye sheekh shuyuukhdiis ka mid ah meesha ka saaraya daciifa sheekhii kaleu can kaga warinaya beenna muuna sheegin hadda hadduu xadaana dhihi been buu sheegi lahaa laakiin maadaama can uu yidhi been ma sheegayo marka kaas waa mudlis baa la lahaa hadduu mudlis yahay laa tuqbalu cancanatuhu ila ida saraxa biاsamac inuu sanaa caddeeyo mooyaan la aqbali maayo cancanadiisa laakiin hadduusan mudalis ahayn raawigii cancanadiisi waa maqbuul cancanadiisi waxa weye fi xukmi almusnad ay la mid tahay wuxuu idhi alxaqu waxay haleesheen aan ah, hore ka soo bilaaban wuxuu idhi faxayuma bacdu ruwaati halka bacdu ruwaati ruwaadda baarkood yufqadu la waaye famursal mursal weye wamaa cadaa wixii ka soo haray mursalkaasna musnad musnad weeye musnadkaasoo saalixun u suubada lilixtijaajiujaysa u suubada in la xujaysto oo la deliishado oo la cuskado lalmursal mursalkii laakiin uma suubada in la deliishado la xujaysto laakiin hase yeeshee maraasiilu saxaabii saxaabiga maraasiishiisu xaadiistiisa mursalka ah tuqbal waa la wa alxaq eh, kadaa saasoo kale iqbala waxaad aqbashaa saciid ilmusayib aqbal buu guuri fi lixtijaaji xujaysiga ku aqbal maa rawaahu wuxuu wariyey mursalan asagoo mursal ah wa alxaquu way abarkii lagu wariyey agu wriye agu wriye waxay haleeshiyeen culummadu bilmusnadi musnadkiibay haleeshiyeen khabarkii musnadkaha ee sanadkiisu xidhiidhay ee horey noo soo dhaafay inuu xujo yahay ayay ku haleeshiyeen fii xukmi xukumkiisii xukumkaasoo alladii xukumkaasoo tabayana noo soo caddaaday ayay ku haleeshiyeen alladii xukumkaasoo tabayana u soo caddaaday dhe lahu ay lilmusnadi musnadki usoo caddaaday wa qaala man calayhi shaykhuhu qaraa xadaanii kama yaquulu ahbara walam yaqul fii cagsihi xadaanii lakin yaquulu raawiyan ahbaranii xayu lam yaqra qad ajaaza yaquulu qad ahbaranii ijaaza wuxuu idhi qaal wuxuu odhanayaa dhe man qofkii sheikhuu sheekhiisu qara'a calayhi ku dul akhriyey xadaanii sheekhigiibaa ii warramay kamaa yaquulu soo odhanaya ahbara ay ahbaranii sheekhiiba ii warramay walam yaqul ma dhahayo fii casii cagsigiisa ma odhanayo xadaanii wuu ii warramay macnaha hadduu asagu sheekh udul ahriyo ma odhanayo xadaanii laakiin yaquul wuxuu odhanaya raawin asagoo warinaya ahbaranii buu odhanaya wuu ii warramay waxayu lam yaqra halka uusan akrinin asagu waqad ajaazu sheekhuu ijaazeeyey yaquul wuxuu odhanaya qad ahbaranii wuu igu warramay ijaazatan ijaaza igu warramay halkan wuxuu ku tilmaamaya mualifku anwaacdii adaaga ama siyaq aladaa waxa la hahda siyaq aladaa siiqooyinka khabarka lagu wariyo wuxuu idhi siiqooyinkaasi waa saddex saddex qaybood baa khabarka lagu tabiyaa in uu sheekhii uu ku dul akhriyo tilmiidkiisu asagoo kitaabka akhriyo iyo in uu tilmiidkii ardaygii uu sheekh ku dul akhriyo sheekhun uu dhegaysto iyo in uu labada midna aysan dhicinoo uu ijaaeeyo ijaa ku siiyo kitaabka haddaba haddii uu sheekhu akhriyo kitaabka maala saxiixulbukhaari buu akhrinaya ardayga inuu ka dhegaysanaya kaasi markii uu werinayo ardaygaasi uu sheekhiis ka warinayo wuxuu leeyahay xadaanii uu dhihi karaa ahbarin uu dhihi karaa labada way banaanta xadaanii wa akhbarin labada ku tooriyo haddii laakiin ardayga uu ku dul akhriyo sheekhiisa oo sheekhu dhegaysto alqiraa'a cala shaykh baa laatan tan ardaygaas wuxuu ku warinaya ahbaranii waa u banaan inu ku wariyay lakiin xadaanii ma dhahay maxaa yeel xadaanii samaac inuu sheekha ka maqlay ayay tusinaysa haddana sheekh imuun ka maqlinoo waxa weeye asaga ku dul akhriyay marka akhbaranii buu leeyahay akhbaranii ama xadaanii wuxuu dhihi karaa xadaanii qiraa'atan calih xadaanii qiraa'atan calih anuu ku dul akhrinaya saan u dhihi karaa xadaanii qiraa'atan calih asagoo ku qeydaya qiraa'atan calih ama akhbarani labadaa u dhihi karaa u fiirso xadaanii akhbaranii xagga luqatan waa isku macno laakiin culamaa اlxadii ayaa kala qaaday oo isilaaxan ayay kala qaadeen walaa mushaaxata fi اlisilaax waxaa kaloo ku leey walam yaqul fi cagsihi cagsiga waxoga jeedaa alqira'ata cala sheikh kii hore muxuu ahaa qiraa'atu sheikh sheikh inuu akhriyo oo ardaygu dhegaysto kanna waxa weyaan qira'atu tilmiid cala sheikh waa cagsigiis xayu lam yara waqad ijaazahu halka uusan ahrinin tilmiidki kitaabkuusa sheekh ku dul ahrinin ay sheekhu u ijaazeeyuun ijaazada waxaa weeye in uu sheekhu u idmo tilmiidkiisa ardaygiisa inuu ka wariye wixii uu wariyey mala saxiix albukhaari oo kale oo marka u ijaazeeyo wuxuu leeyahay mala ajaztu laka an tarwi cani saxiix albukhaari waxaan ku ijaazeeyey inaad iga wariysa saxiix albukhaari ayuu leeyahay marka ardayga muxuu leeyahay ama raawigu wuxuu leeyahay ajaazanii wuu ijaazeeyey aw akhbaranii ijaazatan ama ijaazu igu warramay wuxuu ii waqaala wuxuu odhanayaa man qofkii qara uu ku dul ahriya calayhi asaga dushiisa sheikhu sheekhiisa ku dul ahriyo wuxuu odhanayaa xadaanii sheekhaygii baa ii warramay kamaa yaquulu soo odhanaya akhbara ay akhbaranii sheekhigii baa ii warramay walam yaqul ma dhahayo fii cagsihi taa cagsigeeda ma dhahayo xadaanii ma dhahaye laakin yaquul wuxuu odhanaya raawiyan asagoo werinaya akhbaranii yani waa markii uu sheekhu ku dul ahriyo arday akhbaranii buu ku werinayaae ma dhahayo xadaanii maxaa yeele xadaanii samaacan bay tusinaysaa samaac bay tusinaysaa waxaytu lam yaqra halka uusan akhrinin tilmiidkii waqad ajaaza walxaal qad ajaazahu sheekhii wuu ijaazeeyey yaquul wuxuu odhanayaa qad akhbaranii wuu ii warramay ijaazatan ijaaza igu warramay wallahu tacala aclam wsala allah wslam cala nabiyina moxamed